بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد البحث يقصد waxay u jeedaan ama ay ula qastaan culamaau lmacaani culimada cilmiga macaaniga ka hadasha bikelimati lwasli kelimada wasliya markay ka hadlayso cadfa jumlatin in jumlo lagu cadfo calaa ukhra mid kale in jumlo jumlo kale lagu cadfo ayay ula jeedaan bilwaawi welibana wow la yskugu cadfo oo xarfulcadafku uu wow noqdo ka qowli abilwardi abilwardi oo kale qowlkiisaba weeyaan yukhaadibu dahra isagoo waktiga ama xilliga la khitaabaya ama la hadlaya alcabdu rayaanu min nucma tajuudu biha waalxuru multahabu laxshaa'i min damain العبد الريان من نعما تجود بها والحر ملتهب الأحشاء من ظمئين العبد أدونك الريان وعكن يهي أما ودركسن يهي من نعما نعمعو أيو كدركسن يهي نمعذا أو تجود بها أد أديقيسد بو يري حلي يوم والحر قفك حرت أنا ملتهب الأحشاء uurku jirtiisa ayaa ololaysa min in oon aawadii kolkaa wuxuu leeyahay wakhtiyow dadkii xunxumaa ee addoommada lagu tirinayeyna way dhergayaan adiga dhexdaada dadkii xorta ahaa ee qiimaha lahaana gaajo ayay la dhimanayaan wayaqsiduuna waxay uga qastayaan bilfasli tarka hada alcadf kolkaa gabayga waad arkaysaa dee wasli baa ku jiro wow baa la yskugu cadfay alcabdu rayaanu min nucma tajuudu biha iyo walxuru alcabdu iyo walxuru labadan jumlo ee wowga layskugu xidhay ayuu doonayaa inuu eego wayaqsiduuna waxay uga jeedaan ama ay ula qastaan bilfasli kelmadda fasli ah tarka hada alcadfi cadafkaa oo laga tago ayay ula qastaan ka qowli lmacari ninkii macari la odhan jiray hadalkiisaba weeye laa tadlubana biaalatin laka xaajatan qalamu lbaliigi bigayri xadin migzalu laa tadlubana biaalatin laka xaajatan qalamuhu lbaliigi bigayri xadin migzalu laa tadlubanna ha codsanin biaalatin qalab ha ku codsanin laka adigu aada leedahay xaajatan baahi war qalab aada haysato baahidaada ku fushahays odhanin buu ku leeyahay sababeeyo wuxuu yidhi ama su-aal la isweydiinayey buu ka jawaabay oo wuxuu yidhi qalamulbaliiqi ninka balaaqada le qalinkiisu bikayri xadin markuu nasiib darro ay hayso dee miqzanu waa qorigan yaree dharka lagu sooho oo kale qori oo kalunbuu noqonayaa miqzan waa qorigan yaree dunta la gelgeliyo ee dharka marka la samaynayo oo kale dunta loogu xidhxidho laa tadlubanaha dalbin biaalatin qalab laka adigu aada leedahay xaajatan baahi ha ku dalbin oo baahi ha ku codsan qalamulbaliiqi ninka balaaqada le qalinkiisu bikayri xadin markuu nasiib la-aan yahay miqzalun miqzalun buu noqonayaa qorigaa dunta lagu xidhoo kalun buu noqonayaa halkaas sidaad arkayso layskuma cadfin labada jumlo laa tadlubanna biaalatin laka xaaja iyo qalamulbaliiq sababtu waxa weeyaan labada jumlo ayaa aada u kala fogoo midina inshay noqotay midina khabar bay noqotay midi waa insha oo laa tadlubanna waa jumlo inshaa midina waa khabaroo waa qalamulbaliidu wax wasliga keenaana meesha ma yaal kolkaa fasligii in lala yimaad baa daruuriya hada almru haadaa amarku waa kan walikullin mid kasta waxa usugan oo min alfasli iyo walwasli ah mawaatinu meelo tadcu ilayha ay u baaqaysa alxaajatu baahidu wayaqtadiiha uu keensanayo almaqaamu goobtuna meelo badanoo cadafku iska leeyahay ama cadaf la-aantu iska leeyahay baa jirta wasanabda laka waxaanu kaaga bilaabaynaa bimawaatini ilfasli meelaha jumlooyinka ha laysku cadfin ee la kala saar saaro ta'amal waxaad ka fikirtaa haddaba amhilata daa'ifati aluulaa gruubka hore daa'ifadiisa tajid waxaad heli bayna aljumlati aluulaa jumlada hore iyo wathaaniya ta labaad barhtankooga waxaad ka helaysaa fii kulli mihaalin tusaale kaste ta'aalufan isku soo dhowaansho taaman dhammaystiran faljumla haaniya jumlada haaniyadihi fi lmithaali اlأwl numberka koobaad wahya idaa qultu shicran asbaxa daaru munshidan weeyaane lam taji mayna iman ilaa tawkiidan inay adkayso liluulaa to hore mooyaane tawkiid bayba u timidba oo waxay faa'iidaynaysaa tawkiida wahiya jumlatu waa jumlada la tawkiidinayaana wama dahru ilaa min ruwaati qasaa'idi wey faina macna ljumlatayni labada jumlo macnahooga waaxidun isku mid weeyaan wاljumla haaniya jumlada labaad fi lmithaali haani nambarka labaad waa bacdu libacdin wain lam yushciruu khadamun maa jaa-ad umayn imanin ilaa liiidaaxi اluulaa ta hore inay caddayso oo annaasu linaasi ah waa bayaan markaa oo min annaasu linaasi min badwin waxaadira fahiya bayaanun laha way bayaaminaysaa waljumlatu thaalia jumlada saddexaad waljumlatu thaalia jumlada saddexaad waljumlatu thaaniya jumlada labaad oo fi lmithaali thaali nambarka saddexaad ku jirtaana juzun waa qayb min macna alula ta hore macnaheega ka tirsan waa bedelu lbacdi markaa lianna tafsiila alaayaat waa aayaddii qur-aankayd yudabiru lmra yufasilu laayaat oo kale yudabiru lamra yufasilu laayaat kolkaa tafsiilku waa in yaroo tadbiirta ka mid a lianna tafsiila alaayaati aayadaha oo la dhigdhigaa bacdun waa qayb min tadbiiri lumuuri umuurtoo la maamulo ka mid a fahiya bedelun minhaa bedel bay ka tahay walaa shaka shaki kuguma hayo kuguma sugno annaka adigu laxadta inaad aragtay ana aljumla ahaaniya jumlada labaad mafsuula in laga soocay can iluulaa ta hore oon lagu cadfin fii kulli mihaalin tusaale kasta oo min alamhilati halaaa ah ka horena wuxuu ahaa sidaynu sheegnay maxay sii dee waa tawkiid iyo bayaan iyo iyo bedel saddexdaasaynu haynaa markaa jumlooyinku markay isku yihiin walidalika yuqaal waxaa la odhanayaa ina bayna aljumlatayn walaa sira lihada alfasli fasalkani sir male siwaa maa baynahumaa waxaan udhexeeya aan ahayn oo min tamaami ta'aaluf inay si toosa u midoobeena wa kamaali litixaadi in itixaad dhammaystiran ay leeyihiina welidaa yuqaal waxaaba la yidhaha ina bayna aljumlatayn labada jumlo waxaa u dhexeeya kamaal alitisaal wax loo yaqaano kamaalulitisaalku waxa weeye labada jumlo markay midaysan yihiin layskuma cadfo waa markay bedeloo kale isku yihiin ama tawkiidoo kale isku yihiin ama bayaanoo kale isku yihiin labada jumlo ta'amal waxaad ka fikirtaa mihaale addaa'ifati haaniya gruubka labaad labadiisa tusaale تجد waxaad heli doontaa alamra amarka cala alcagsi isagoo kasoo horjeeda sidii hore faina بين الجملة aluulaa jumlada hore iyo wathaaniyata labaad waxaa في fii kulli mihaalin muntaha tabaayun kala duwanaanshaha iyo kala fogaanshaha heerkii ugu dambeeyey bay ka taagan yihiin wa gaayat alibticaad iyo aad bay u kala fog yihiin buu ku leeyahay labadan jumlo fainahumaa iyagu fi lmithaali araabic nambarka afraad mukhtalifaani way kala duwan yihiin khabaran wa inshaa wa hada si aada ayuu u وأma المiثاaل الkhاmis falأnhu laa munaasabaةa baynahmaa مطلqا wax munaasibayhi kama dhaxayso ilaa raabiطaةa fi اlmacnى raabiطa iyo xidhiidhba ma jiro bayna qowlihi وإnama اlmarءu bأصغarayhi iyo kul mri'in rahnu bima ladayhi labadaa jumlo wahunaa halkan haddaba tajid waxaad heli doontaa aljumla haaliya jumlada labaad oo min kulli fii kullin mid kastoo min almihaalayn labada namber ka tirsan mafsuula iyadoo laga soocay can iluulaa ta hore oon lagu cadfin walaa sira lidalika arrinkaasi sir ma leh ilaa kamaalu tabaayun iyo washidau tabaacud kala fogaanshahooga aadka u daran mooye walidaalika yuqaal waxaaba la odhanaya fi hada mawdic ina bayna aljumlatayni labada jumlo waxaa udhexeeya kamaal inqiaac aad iyo aad bay kala fog yihiin baa la odhanaya undur waxaad eegtaa ila mihaal akhiir numberka ugu dambeeya tara waxaad arkaysaa markaa ana aljumla aaniya jumlada labaad ee fiihi ku jirtaa qawiyatu raabita xidhiir adag inuu ka dhexeeyo biljumlai lula liannaha iyadu jawaabun jawaab waxay uga tahay can su-aalin su-aal oo nashaa ka dhashay min aluulata hore fakaana abaa tamaam abaa tamaam bacda an nataqa intuu ku hadlay kadib bishadri lawal shadriga koobaad tawahama wuxuuba mooday ana saa'ila ninbaa sa'alahu weydiiyey kayfa laa yaxuulu say uu kala dhexgeli waayey xijaabu lamiiri amiirka xijaabkiisu baynaka adiga iyo wa bayna taxqiiqi aamaalika iridiiladaada inaad hesho fa faajaaba wuxuu ku jawaabay markaa ina samaaa samadaba turajaa waxaa la rajeeyaa xiina taxtajibu markay daruura isku qariso faanta taraa waad arkaysaa ana aljumla haaniya jumlada labaad mafsuula in laga soocay can iluulaa ta hore walaa sira lihada alfasli fasalkani sir ma leh ilaa quwata raabita xidhiidhka adage bayna aljumlatayni labada jumlo u dhexeeya mooye faina aljawaaba jawaabtu shadiid lirtibaad xidhiidh adag bay leedahay walitisaal bisu'aal faashbahat waxayba faashbahat ilxaal xaalkii huna halkeena wuxuu shabahay min bacdi alwujuuh dhinacyada qaar wuxuu ka shabahay xaala kamaal litisaal kamaalulitisalkii buu shabahay allatii taasoo taqadamad inoo hormartay walidaalika sidaa darteed yuqaal waxaaba la yidhaha ina bayna aljumlatayni labada jumlo waxaa u dhexeeya shibha kamaal litisaal shibha kamaal alitisaal alqawaacid alwaslu wasligu cadfu jumla waa in jumlo lagu cadfo calaa ukhraa jumlo kale ayaa lagu cadfayaa bilwaawi wowna waa la yskugu cadfayaa waalfaslu fasliguna tarku hada alcadfi waa cadafkaasoo laga tago walikullin mid kastaa wuxuu leeyahay oo min alfasli walwasli fasliga iyo wasligaihi mawaadicu meelo ayuu leeyahay khaasatun oo khaas ah yajibu waxaa waajibaya alfaslu in la kala saaro bayna aljumlatayni labada jumlo fii alaaati mawaadica saddex meelood saddex meelood in jumlooyinka la kala saaro ayaa waajib ah buu ku yidhi kow an yakuuna baynahumaa labada jumlo waa inuu udhexeeyo itixaadun midow taamun dhammaystiran wadalika bian takuuna aljumlatu thaaniya jumlada labaad waa inay tahay tawkiidan mid adkaynaysa liluula ow bayaanan mid caddaynaysa laha ow bedelan minha wa yuqaalu xiinaidin markaa waxaa la odhan ina bayna aljumlatayni kamaala litisaal labada jumlo kamaalulitisaal baa udhexeeya an yakuuna baynahumaa dhexdooda waa inuu yahay tabaanun tabaayunun taam wax aada u kala fog oo dee midina ay khabar tahay midina ay insho tahay wadalika bian takhtalifa waa inay iskhilaafaan khabaran wa inshaaan ow bian laa takuuna waa inayna noqon baynahumaa dhexdooda munaasabatun ma wax munaasabi wayuqaal xiinaidin waxaa la odhanaya ina bayna aljumlatayni kamaal alinqiaac jim an takuuna waa inay tahay ahaaniya jumlada labaad jawaaban jawaab can su'aalin su-aal yufhamu laga fahmayo min aluulaa tan la hore wayuqaalu xiinaidin waxaa la odhan ina bayna aljumlatayni shibha kamaal alitisaal saddexdaa jeerba cadafku waa mamnuuc oo laysku cadfi maayo mawaadic lfasli mawaadic lwasli haddaba meelihii cadafka ayaynu u baahannahay inaan imikana ogaano mawaadic lwasli cashirkaasi cashirkeennii hore ayuu ahaa laakiin mawaadic lwasli bal haddaan eegno mawaadic lwasli meelaha la ysku cadfayo ama la xidhiidhinayo horta cadafkan waxay keliya balaaqadu ka soo qaateen wow marka la yskugu cadfayo xuruufulcadafku sagaal buu ahaa sagaal erey ayaa carabiga marka la joogo xuruufulcadafka loo yaqaanaayo wax isku cadfa sagaalka sagaalkaa xarfulcadaf maxaynu ka soo qaadanaynaa markaa xabad wow abaynu baynu ka soo qaadanaynaa sideedda soo hadhay sideedda soo hadhay macaanidoodu way iska caddahay oo ninka balaaqada leh kama qarsoomayso laakiin xabadda macnuhu uu qarsoomi karaa waa wowga weeyaan kolka xabaddaa wowga aqura soo qaadanaynaa sagaalkii mawaadicu lwasli meelaha wasligu uu soconayo ama la doonayo in laysku cadfo jumlooyinka alamhila qaala abulcala وxb العيش yعbd كل xurin وclma sاaغiba أkl اmraar وxub الcayشhi nolosha oo la jeclaadaa acbada wuxuu addoonsaday kulla xurin qof kasta oo xor ahaa ayuu addoon ka dhigay wa callama wuxuu baray saaqibankii gaajoonayeyna akla almuraar geedka qadhaadh ee dacartoo kale inuu cuno wuxuu ku leeyahay haddaad cayshkiiyo nolosha jeclaato addoon baad noqon doontaa wa cayshi nolosha oo la jeclaadaa acbada wuxuu addoomeeyaa kulla xurin qof kasta oo xor ahaa wuu addoomeeyaa wa callama waxaa kaduu baraa saaqibanka gaajoonayana akla almuraar in dacarta iyo geedka qadhaadh dee uu cuno ayuu barayaa nolol jacaylku waa khatar waxaa jira haddaba laba jumlo ayaa culima halkan ku jirta labada jumlo ee halkan ku jirtaa waxaa weeye kelmadda xubbi waa mubtade khabarkiisii baa laakiin jumloah acbada kula xorin jumlada ficiliyadii waa maxay acbada kula xorin yay khabar u tahay waay xubbiga ayay khabar u tahay jumla ficiliyo khabar dhacday wey callama saaqiban jumladaa dambena waa ficiliyo ficiliyadan ficiliya ka horeeya oo imika callama saaqiban acbada kula xorin baa ka horaysa haddaba acbada kula xorin maadaamay maxal icraabeed lahayd oo khabar ay dhacday hadii la doonayo jumlada kale in maxalkaa icraabtaa la siiyo waa qasab in la laysku cadfo hadaba marka la doonayo al alishraak bayna aljumlatayni bilxukmi cadafku laazim weeyaan waa in la isku cadfaa jumladan iyo jumladan ayaa la doonaya xukunkii ka dhexeeyey in la wadaajiyo oo la sheego inay isku cadfan yihiin ama maxal icraabeed inay wada leeyihiin oon iminka idhaahdo acbada kullu xurin waa khabarkii xubiga oon haddana idhaa waa callama saakiban kula akla mudaari oo dee xubulcayshka unbaa bara qofka inuu shay qadhaadh oo duliyo uu adkaysto bal shaqaalaha qaar eega sida loola dhaqmo meelaha qaar waad la yaabaysiin kolkaa maxaa keenay inuu qofku u adkaysto waxyaabo badan oo eeg shaksiyadiisa iyo sharaftiisaba meelka dhac ku keenaya waa xubulcayshka keenaya qofku hadduu xubulcaysh leeyahay waxa diksiunbu iska noqonaya diqsiguna meel kasta oo dee qurun uu ku arko uu ku degaa kolka waxaa loo baahan yahay qofku inuu runtii eeg waxa diintiisa iyo dadnimadiisaba ku xun inuu ilaaliyo wa xubu lcayshi acbada kula xurin wacallama saagiban akla lmuraari wa xubu lcayshi nolosha oo la jeclaado acbada wuxuu addoomeeyey kula xurin qof kasta oo xor ah wa wacallama wuxuu baray saagibanka gaajoonayana akla lmuraar buu baray dacarta in la cuno ayuu baray haddaba waa halkaa xukunkii ka dhexeeyey baa la doonayay in la wadaajiyo wa qaala abu ayib wuxuu yihi nin abu ayib la odhan jirayna walisiri minii mawdicun laa yanaaluhu nadiimun walaa yufdii ilayhi sharaabun welisiri sirtu waxay leedahay minii aniga xaggayga mawdicun makaan iyo meel ayay sirtu leedahay laa yanaaluhu una gaadhaynin nadiimun kacaweynaya sirtu aniga waxay igu leedahay meel ka ila caweynaya una sinaba ku heli karaynin kolkaa wuxuu doonayaa sirtu anigu aan aad baan u sir adag ahay inuu yidhaayo qof kaste nu saaxiibanahay oo ila caweeya sirtaydama heli karo inuu yidhaha buu doonayaa walisiri sirtu waxay leedahay minii aniga xaggayga mawdicun makaan bay leedahay laa yanaaluhu uuna gaadhaynin nadiimunka caweynaya walaa yufdii ilayhi una soo furfuri karayn ama una gaadhaynin sharaabun sharaabna qofka marka la doonayo sirtiisa in la sheego carabtu jaahiligu waxay samayn jireen sharaab bay siin jireen sharaabkaasi sharaab caadiya maha waa khamradii ay cabi jireen marka khamrada la siiyo ninkaasi wuu iska hantaatacaayo wax kaste uu qari islahaa wuu caddeeyaa soomaalidu halkan ay ka jiraa wey war ninka qaadaynu u qaadno waxa weeye qofka qaadka loo qaado laftiisu sir male ma sir buu leeyahay markuu qayilo mirqaamo sir male wax badan oo uu islahaa sir buu kuu yahay ayuu iska sheegayaa walisiri sirta waxa u sugan minii aniga xaggayga buu yidhi mawdicun makaan laa yanaaluhu uuna gaadhaynin nadiimun ka cawaynaya walaa yufdii ilayhi uuna gaadhayn sharaabun sharaabna haddaba waxaan doonaynaa inaynu ogaano halkaa uu yidhi laa yanaaluhu walaa yufdii labadan jumlo maxaa ka dhexeeya way isku cadfan yihiin walaa yufdi waa jumla ficliya mudaariciya laa yanaaluhuda ka horaysaana waa jumla ficliya mudaariciya labadan jumlaba jumlada hore ma maxal icraabeed bay leedahay oo laa yanaaluhu waa nactiyo mawdica ka horeeya mubtadaha ah ayay nacti u tahay mawdic waa mubtade nactigeyguna waa laa yanaaluhu haddaba jumlada laa yanaaluhu ah ee nactiga ah ee mubtadaha nactiga iyo sifada u ah ayaa la doonaya in xukunkaa lala ishraakiyo ama lala wadaajiyo kelmada walaa yufdi ah walaa yufdi haddaba haddii xukunkii sifanimada ah la siinayo de waa in laysku cadfaa ilantii horaa sifada lahayde cadaf mooye wax kale oo soconaya ma jiro wa qaala wuxuu yidhi ninkanina yushaamiru lii luji can saaqihi waya'muruhu lmawju fii saaxilih facuulun facuulun facuulun facuul facuulun facuulun facuulun facuul yushamiru ninkani wuxuu u xaytaa buu yidhi liluji mawjadaha waaweyn ayuu can saaqihi kubka usii faydaa mar alla markuu mawjad weyn arko lagamaba soo gaadho buu yidhi almawju mawjada ayaa fi saaxili xaggan xeebtaba ku liqda xeebtaba ma dhaafi karee xeebtaba dabaalba ma yaqaan oo inta yare usokaysaa liqaysa haddana mawjad markuu arko lagama karo soomaalida odhan jirtay caruurta markay la hadlayso war ninka hebel la yidhaabay odhan jireen waxa weeye ilaahayow nin iga weynna igu sii daha nin ila daab ma iga herna iga hay kolka waxa weeye kii la da-da ahaayuu filan laxeera uu ka baqaa weyi dadka waaweyna uu isku taaraayo lagama soo gaadho kolkaa ninkani mawjad muxuu ka soo gaadhi biyihii yaraa sidii odaygii soomaaliyeedee uu biyo nacbaayo wuxuu yidhi oryaaleen war annaga biyaha isma naqaane haddii biyo liqayaan weysadaydu hay liqdo weysada aan sito oy liqdo mooye biyo kaloo ay liqa arki maayo kolkaa waa saas oo kale kolkaa ninkani wuxuu doonayaa inuu yidhaahdo ninkan biyaha yarna waa liqayaan oo ma dhaafi karayo biyaha intii ugu yarayd haddana mawjad buu usii faydanaya oo mawjadaas leey mawjadaasaan kusoo dabaalan yushamilu wuxuu u xaydanayaa liluji mawjadaha can saaqihi kubkiisa wayaqmuruhu waxaana qarinaya almawju mawjka weyn ee yarbaa qarinaya ayaa liqaya fi saaxili xaggan soke xeeliga ee kadaba labada jumle isku cadfan jumlada yushamiru ah iyo jumlada yaqmuru ah waa la laysku cadfay labadaa jumlo marka la laysku cadfay waa sababtu waa maxay waxaa lagu leeyahay haddii labada jumlo ay isku mid noqdaan ay khabariyataan iyo khabariyataan noqdaan ama inshaa'iyataan iyo inshaa'iyataan ay noqdaan walaa muqtadiyan lilfasli uuna jirin wax keena in la kala saaraana meesha uuna oolin ha la ysku cadfaa lagu odhanaya waa la ysku cadfay markaa wa qaala bashaar binu burdi wuxuu ihi bashaar binu burdi nin la odhan jirayna وأdني إلى القربى المقرب نفسه ولا ترشد شورا امرأ غير wa adni soo dhawee ila alqurba xagga dhow u soo dhawee almuqariba nafsahu ka naftiisa soo dhaweeya war qofku hadduu naftiisa soo dhaweeyo adiga laftarkaagu inaad soo dhaweysaa lagaa rabaa wa adni soo dhawee ila alqurba xagga dhow u soo dhawee almuqariba nafsahu ka naftiisa soo dhaweeya walaa tushid hana markhaatigelin ashuura tashiga ha markhaatigelin imra'an qof hayra kaatimin bilaa sira taladaada weligaa ha siinin buu kuleey qof bilacsir ah oo hau sheegin haddaba waxaynu u jeednaa labada jumle isku cadfanay waa adni iyo walaa tushhid labaduba inshaa'iyataan weeye halkii labada hore ay khabiriyataan ka ahaayeen kolka adni waa amro waa la garanaya walaa tushhidna waa nahyo waa la garanaya labadii jumle maadaamay inshihii ay ka midoobeen munaasabana dee ay u dhaxayso waa in la isku cadfaa wax faasil keenaana una jirin la laa baraka allahu fiik maya allaha ku barakeeye hadalka ayaad ugu jawaabtaa maya allaha ku barakeeye tujiibu bidalika arrinkaa waxaad ugu jawaabtaa man qaal ninka kugu yidha halaka xaaja baahi ma haysa usaaciduka aan kaa caawiyo fii qadaaiha qabashadeeda war baahi aan kaa caawiyo ma haysa maxaad odhan markaa laa wabaaraka allahu fiik hadaba labadan jumlo eeg labadan jumlo u fiirso la wa baaraka allahu fiik markaan idhaa waa laysku cadfay oo laadani jumlo idil bay ka taagan laysa lii xaaja bay ka taagan tahay laadu laadu maxay ka taagan tahay laadu ka taagan laysa lii xaaja baahi ima hayso baaraka allahu fiikana waa duco oo allaha ku barakeeyo wey haddaba labadan jumlo midna waa insha midna waa khabar laadu waxay ka taagan jumlo khabar ah oo laysa lii xaaja ah baaraka allahu fiikana waxay ka taagan jumlo duca ah oo insha ah ilan ducadu qaybtii inshaha ayay ku jirtay hadaba labada jumlo inshiiyo khabar marka isku khilaafaan in laysku cadfo ma ahayn haddii laysku cadfi waayo macnihii baa laakiin khaldamaya bal wowgaa ka taga ninkani muxuu doonayay inuu yidhaha laa baahi ima hayso wa baaraka allaahu fiik allaha ku barakeeyo bal hadda laab wowga ka tag laa baaraka allaahu fiik ilaahay kuma barakeeyoy noqonaysaa habaar bay noqonaysaa umana jeedin sidaa wuxuu doonayay inuu yidhaha laa baahi ima hayso baarak allahu fiik allaha ku barakeeye inuu yidhaha haddii wowga laga tago habaar bay isku bedeli kolkaas si haddaba macnaha khada ee meesha ku jira una usoo bixin ayaa la doonaya cadafka in meesha la keeno laa waladafa allahu bihi baad odhanaysaa laa maya waladafa allahu bihi allaha caafiye tujiibu bidalika arrinkaa waxaad ugu jawaabi man qaal ninka kugu yidhaah halaballa akuuka min cilatii walaalkaa ma ka bogsaday xanuunkii hayey walaalkaa ma ka bogsaday xanuunkii hayey maxaad odhan laa maya kama bogsan walatafa allahu bihi ilaahay haw dhimriye kolka haddaad wow ka tagto dee arrinkii khalad buu noqonaya albax ta'amal waxaad ka fikirtaa aljumlatayni labada jumlo acbada kula xorin iyo callama saaqiban kul akla fi lbeyt alawal tajid waxaad helaysaa ana lilulaa ta hore inuu ahaaday oo minhumaa labada ka tirsan mawdican min alcraab mawdici icraabeed liannaha iyadu khabarun lilmubtada'i mubtadihii bay khabar u qablaha ka wa ana alqaa'ila qaa'ilkuna araada wuxuu doonaya ishraaka haaniyata labaad inuu wadaajiyo lahaa iyada fii hada alxukmi xukunkana licudaabi wa ta'mal waxaad ka fikirtaa markaa aljumlatayni labada jumlo ee laa yanaaluhu nadiim iyo walaa yufdi ilayhi sharaab fi lbeyt hani number beytka labaad fi lbeyt athani tajid waxaad heli doontaa ana lilulaata hore inay leedahay aydan mawdican min alcraab mawdic icraabeed liannaha sifatu waa sifo linakiratin qablaha nakirada ka horeysa wa annahu uriida wuxuuna doonay ishraaka haaniyata labaad inuu la wadaajiyo lahaa iyada inuu la wadaajiyo fii hada alxukmi xukunkan waidaa ta'amalta markaad ka fikirto aljumla haaniya jumlada labaad fii kullin min albeytayni mid kasta oo labada beyd ah wajadtaha waad helaysaa macduufatan tii oo lagu cadfay cala aljumlati aluulaa jumlada hore mawsuulatan bihaa oo lala xidhiidhiyey wakadalika yajibu lwaslu wasligiina saasoo kale u waajibaya bayna kulli jumlatayni laba jumlo oo kasta dhexdooda oo jaataa yimid calaa hada naxwi undur waxaad eegtaa fi lbeyti haali beytka saddexaad ila ljumlatayni labada jumle yushamiru liluji can saaqihi yaqmuruhu lmawju fi saaxili tajiduhumaa waad helaysaa mutaxidatayni iyagoo midoobay khabaran mutanaasibatayni isku munaasiba fi lmacna walaysa hunaaka halkaana ma jiro min sababin sabab yaqtadii keensada alfasla in la kala saaro walidalika ayuu cadafa haaniyata ta labaad ugu xidhay cala alula ta hore walmithaal araabic nambarka afraadna kadalika waa saas oo kale mukawan wuxuu ka samaysan yahay min jumlatayni laba jumlo mutaxidatayni oo midoobay inshaaan inshaha ku midoobay humaa adni iyo walaa tushid wahumaa mutanaasibataani munaasabay isku leeyihiin fi lmacna walaysa hunaaka halkaana ma jiro min sababin sabab yaqtadi keena alfasla in la kala fogeeyo ama laysku cadfinde walidaalika sidaa darteed cadafta waad ku cadfaysaa ahaaniyata talabaad على luulata hore wahaakadaa saasoo kalunbuu yajibu lwaslu wasligu u waajibayaa bayna kuli jumlatayni laba kasta oo jumlo oo itixadataa midoobay khabaran aw inshaaan khabar bay ku midoobeen ama inshe wa tanaasabataa fi lmacna macnahana munaasaba iskaga yeesheen walam yakun hunaaka halkaana ma jiro maa yaqtadi lfasla wax fasli keena baynahumaa dhexdooda lakala fasliyo undur waxaad eegtaa fi miaal alkhamis nambarka shanaad ila jumlatayni labada jumlo laa iyo wabaaraka allahu fiik laadii keligeed baa jumlo laga soo qaaday wabaaraka allahu fiikana waa jumlo tajid waxaad helaysaa ana alulaata hore khabariya inay tahay jumlada hore waa khabariya ilan laa xaajata lii ama laysa lii xaaja bay ka dhigan tahay wathaaniyana inshaa'iya wa anaka adigu low fasalta haddaad kala faslisood isku cadfi weydood faqulta tidhaa laa baaraka allaahu fiika latawahama saamicu saamicu wuxuu moodayaa annaka adigu tadcuu calayhi inaad habaarayso fii xiini annaka halkaad adigu taqsid uga jeeday adducaaa lahu inaad uga ducayso walidaalika sidaa darteed wajaba waxaa waajibay alcuduul in laga leexdo can ilfasli fasliga in laga leexdo ila alwaslina loo leexdo wakadalika alxaalu xaalkuna waa saas oo kale fii jumlatay almithaali alakhiir numberka ugu dambeeya labadiisa jumlo wa fii kulli jumlatayni laba kasta oo jumlo oo ikhtilaafataa iskhilaafo khabaran wainshaa oo wakaana uu noqdo tarku lcadfi cadafkoo laga tago baynahumaa dhexdooda yuhimu mid midku moodsiinaya khilaaf almaqsuud saad u qasadsanayn si ka duwan midku moodsiinaya alqaacida aw alkhulaasa yajibu waxaa waajibaya culima alwaslu in la ysku cadfo ayaa waajibaya ama cadafka ayaa waajiba bayna aljumlatayni labada jumlo dhexdooda in la ysku cadfo ayaa waajiba في alaaati mawaadica saddex meelood saddex meelood in jumalka la ysku cadfaa waajib weeyaan saddex meelood in jumalka la ysku cadfaa waajib weeyaan idaa qusida marka loo qasto ishraakuhumaa in la wadaajiyo fi lxukmi licraabi xukunka xagga icraabta ah in la wadaajiyo waa kow hadii la doonayo labadan jumlo inay isku icraab noqdaan waajib weeyaan in la isku cadfaa markaa waa kow ida tafaqataa marka iswaafaqaan khabaran ay isku waafaqaan aw inshaaan ama isku waafaqaan wa kaanat baynahumaa dhexdoodana ay tahay munaasabatun taama munaasaba dhammaystirani walam yakun hunaaka halkaana uuna jirin sababun sabab yaqtadii keena alfasla baynahumaa in la kala saaro way iswaafaqeen munaasabana way isku leeyihiin wax kala saarka keenaynima waajib ma jiro ida khtalafataa markay iskhilaafaan khabaran wa inshaana isku khilaafaan midna waa khabar midna waa inshe wa awhama alfaslu fasliguna uu ku moodsiiyo khilaaf almaqsuud sidaad ujeeday si aan ahayn waa kii ugu dambeeyey namudaj libayaan libayaan mawaadic wasli walfasli fi ma yaati maca dikri sabab fi kuli mihaali ina aladiina kuwa kafaruu gaaloobay sawaaun calayhim waxaa dushooda ku siman aandartahum u digtayaa am lam tundirhum iyo umaadan diginaa laa yuminuuna kuma rumaynayaan marnaba laa yuminuuna marnaba kuma rumaynayaan haddaba numberkaa ama aayaddaa iminka ugu horeysa ee number waaxidka ah jumladaa ku jirtaa maxay noqonaysaa markaa layskuma cadfin labadaa imika jumlo waa fasli baa meesha dhacay wasli ma dhicine fasli baa meesha dhacay fasliga meesha dhacay waxa weeye aandartahum jumladeeda ma arkaysa aandartahum u digtaya am lam tundirhum umaadan digina iyo jumlada laa yuminuuna ah halkani waa jumlo qura aandartahum am lam tundirhum waa laba jumlo wey iyagoo isku xidhan yihiin u digtaya iyo umaadan diginaaba kuma rumaynayaan baa la yidhi dee falaa yuminuun lama odhan walaa yuminuun lama odhan laa yuminuun qura ayaa maxaa hadaba jumlada laa yuminuuna ah loogu cadfi waayey jumlada ah andartahum am lam tundirhum ah waxaa loogu cadfi waayey tawkiid weeyaan jumladan dambe eeg waxay tawkiidinaysaa jumladii sawaaun calayhim a andartahumtii way siman tahay baa la nimankaa in loo digo iyo inaan loo digin macnaheedu waa maxay markaa in loo digo iyo inaan loo digin baa dushooda ku siman marka la yidhaah macnaheedu waa maxay waa marnaba kuma rumaynayaan waa marnaba kuma rumay laa yuminuun waxay tawkiidinaysaa isla jumladan hore dee labada jumle tawkiidka isku ah maxaa ka dhexeeya baynu odhan jirnay amaalitiaal amaalitiaal hadduu meesha yimaadana layskuma cadfo waa mamnuuc eeg numberkaa koobaad markuu kitaabkaygu ka shaqaynayay inuu khalday baa la moodaa si khaladay uga shaqeeyey baa la moodaa isla bogan soo socda xalku ijaabadu ay ku qoran tahay baled ayaga numberka maxaa liana baynahumaa kamaala alitisaal id ina thaaniyata laa tawkiida liluulaa laadaasaa khalada adikaaga laadi kuma jirto soo maaha sax wey halkaa sow laa idinkuma jirto id ina thaaniyata laa tawkiida sow laa kuma jirto laadaasi ma jirto kan iminka maxamed hayaanaan ma sheegayo laadaa laadaasi ma jirto waa inaad laada iska saxdeen markaa kolley kitaabkeenada waxoogaa yar akhtaa yar yar baan soo marmaraynay haddaad iska calaamadsateen waa wa waa loo gudbin karaa waayo emailkoogu hadduu ku qoran yahay waa caadi iyo waa loo gudbin karaa bal haddaan eegna culima markaa numberka labaad wa qaala wuxuu yidhi alaxnaf binu qays nin la odhan jiray laa wafaa'a likaduubin laa wafaaa oofini likaduubin beenaa been badane uma sugna ninku hadduu been badan yahay wax oofina male walaa raaxata lixasuudin xasad badanana raaxa male waxaa la yidhaahdaa beenaaluhu ballansuu ku oofiyaa way adag tahay maxaa sidaas oo kale meesha kuusoo gelaya markaa nin xaasidihina siduu u raaxaystaa way adag tahay iyaduna labada arrimoodba waa waa xaqiiqo weeyaan labadan jumlo ma fasli baa la sameeyey mise wasli baa la sameeyey wasli baa la sameeyey waayo labadii jumlo waxay isku waafaqeen khabarnimay isku waafaqeen kol hadday khabarnimo isku waafaqeenna ay khabar isla yihiinna oo labadii jumlo ay khabar isla noqdeenna labadii jumlo haddii ay khabar isla noqdeen ay khabar isla yihiin maxaynu odhanaynaa markaa munaasabana ay isku leeyihiin wax in la kala saaro keenayna uuna jirin hala isku cadfo markaa wa qaala axnaf binu qays wuxuu idhi axnaf binu qays waa raggii dulqaadka dee caanka ku ahaan jiray carabta dhexdeeda aad iyo aad buu ninkani dulqaad caan ugu ahaan jiray laa wafaaa ballan oofini likaduubin been badane uma sugna walaa raaxata raaxana lixasuudin xasad badane uma sugna labadaa midna male labadaa sifo buu ku yidhi waa isku cadfay qaala tacaala ilaahay baa yidhi wawjasa minhum wuxuu ka dareemay khiifatan baqdin baqdin buu ka dareemay qaaluu waxay yidhahdeen laa takhafa baqin haddaba labada jumle imika la ysku cadfin ma arkaysiin awjasa iyo qaaluu layskuma cadfin hada khabar wa isla yihiin khabar way isla yihiin haddana labadii jumlo layskuma cadfin labadii jumlo layskuma cadfin labadii jumlo layskuma cadfin ila soco maadaamoon labadii jumlo laysku cadfin maadaamoon labadii jumlo laysku cadfin maxaa keenay in laysku cadfi waayo shibhu kamaal ilitisaal baa ka dhexeeya waayo wa awjasa minhum khiifatan markaynu eegno jumlada waxaa laga dareemayaa su-aal ka dareemay oo fa maada qaaluu maxay yidhaahdeen markaa waxay ugu jawaabeen maxay qaaluu laa takhaf kolkaa jumladani waxay jawaab u tahay su-aalta hore laga dareemayo mar kastoo su-aalta hore laga dareemayo ay jawaab u tahayna waxaynu isku ogeyn shibhu kamaal itisaal wax la yidhah baa udhexeeya wawjasa minhum waay waawjasa minhum waxay ka dareemeen khiifatan baqdin ayay ka dareemeen qaaluu waxayna yidhaahdeen laa takhafha ha baqin bay yidhaahdeen layskuma cadfayo markaa wa jaaa fi lxikami xikmad waxaa ku taalay kafaa bishaybi cirada ayaa ku sugan kafaa bishaybi ciradaa ku filan daaan xanuun ahaan haddaad doonaysa xanuunku qabto ciraduna cirada xanuunka ugu filan salaaxul insaani insaanka suubanaantiisu iyo wanaagiisuna fii xifdi lisaanihi carabkiisuu dhowray ku sugan tahay haddaad carabkaaga ilaalisana salaax kaa maqani wuu iska yaryahay carabkaaga haddaad dhowrato kolkaa kafaa bishaybi daaan iyo salaaxu linsaan fii xifdi lisaan waa jumlo labadaa jumlo ee halkaa imika ku xidhan wax cadafihi meesha ma jiro khabarna way isleeyihin sababta la iskugu cadfi waayo waa maxay waxaa la iskugu cadfi waayo munaasabaan udhexaynin waayo ciro iyo carab maxaa udhexeeya ciro iyo carab munaasaba uma dhexayso waa madaxa ad waa nin odaya nina waa nin hadal badan hadal badan munaasabada iskuleeyim iyagaa islaba ninku hadduu odayahay inta badan hadalkiisuba ma batee kafaa bishaybi cirada ayaa ku filan daan xanuunna ugu filan salaaxu linsaani insaanka suubanaantiisu fii xifdi lisaanihi carabkiisoo la dhowray ku sugan tahay wa yunsabu waxaa loo nisbeeyaa lilimaam cali karama allahu wajha dac iskaga tag alsraafa israafka muqtasidan adigoo dhexdhexaysanaya wadkur waxaad xusuusataa filyowmi maanta qadan berri wa amsig waxaad haysaa min almaali hantida biqadri daruuratika intaad maanta uga baahan tahay wa qadim waxaad hormarsataa alfadla inta dheeraadka kua ah liyowmi xaajatika maalintaad baahan doonto u hormarso halkan hadaba dhowr jumlo ayaa ku jira jumlada koobaad waxayna tihi daci lisraaf muqtasidan war israafka iskada adigoo dhexdhexaysanaya waa kow jumlada labaadna waxayna tihi wadkur fi lyawmi hadan maanta waxaad xasuusnaataa berri jumlada saddexaadna waxayna tihi wa amsik min almaal biqadri daruuratika hantidaada waxaad ka xajisataa intaad uga baahan tahay inta kugu filan ka hayso hargeysa maanta wax faqiira lagama heleen hadii qaacidadaa la qaato wa amsik min almaali biqadri xaajatika nin kastaaba hadduu yidhaha intaaan u baahanahay maanta ayaan qaadanaya inta kalena hee dee muslimiinta iyo cid si wanaagsan u maamusho loo dhiibo ma u malaynaysaa in qof baahani jirayo waa maya waqadimi lfadla inta dheeraadka kaa ah waxaad iska geysaa ood u qadimataa liyowmi xaajatika maalintaad u baahan doonto bal hadda inta jumle ku jira dhammaan waa la isku wada cadfay wasli baa wada jiray wadkur waamsig waqadim dhammaan dacbay ku wada cadfanaayeen sababta cadafka keentay ma taqaanaa jumlooyinkani waxay ka midoobeen inay insho isla noqdaan munaasabana way isla leeyihiin wax fasliga keenaana meeshaa kuma jiro weli abi bakrin radia allaahu canhu abi bakr waxaa laga hayaa ayuha nnaasu dadow inii wulliitu calaykum xilkiina waa lai dhiibay walastu bikhayrikum ka idinku khayr badanna maihi waxaa la yidhi jumladaasi khudbadaha iminka la jeediyo wakhtiyadan dambe maamuladu ay jeediyaan iyo madaxdu ay jeediyaan waxaa la yidhi jumladaa yar intay doonto ka balaaqo badan waxaa laga yaabaa intaasoo bage bay jumlada ayr noqon kartaa qolooyinkan hadlaya sida siday u hadlaan marka la eego ayuha nnaas markiisii koobaad horta dee cid gaara lama hadlin ciddii magacawda tidhi halkaa noo fadhiisa lama hadal laakin yuu la hadlay ummadoo dhan buu la hadlay ayuha nnaas ayuu yidhi si guud buu hadalkiisa ka dhigay waayo hadday cidi ku dooratood ciddii ku dooratay inuu mahad noqdo dee ma iyagu mad xukumi ila madax u tahay ummadoo dhan baad madax u tahay kolkaa eeg hadalka wuxuu udhigayaa ayuha naas inii wulliitu calaykum aniga xilkiina waa lai dhiibay wuxuu tilmaamayaa jumladaa majhuul buu ka dhigo inuuna doonanin nin isa soo sharaxay in xil loo dhiibayo dee culimada bal la weydiiyo dee ujeedun buu ka leeyahay ma ogtahay laakiin xilku waa culays iyo adigu yuu kugu yahay dhib uu kugu yahay inii wulliitu calaykum aniga xilkiina waa lai dhiibay intaan kacay anigu ma raadsanin ee waa la ii dhiibay walastu bikhayrikum ka idinku khayr badanna ma ihi wuxuu tilmaamayaa istibdaadnimada iyo kelidii talisnimada inay meesha ayna marnaba la egayn ayuu tilmaamaya walastu bikhayrikum hadduu qofku aamino inuu yahay ka ugu wanaagsan ummadda uu yidhaha wanaagan leeyahay waxaan laigu dhiibay weligii laysma fahmo wanaagan leeyahay baan waxaan ku mutaybaa hadduu qofku taagan yahay weligii laysma fahmo waa walastu bikhayrikum anuu ma ihi kii idinku wanaagsanaa laakiin maamulki iyo xilkuun baan idin hayaa arrimihiinan un baan midaynayaa waa kii inoogu wanaagsanaa abi abibakar ahaa radia allaahu canhu haddaba jumlooyinkan eegoo ayuhannaas iyo inii waliitu waa laba jumlo maxaa layskugu cadfi ayuha ayuhannaas iyo inii waliitu labadan jumlo way iskhilaafeenoo midina khabar bay noqotay waa inii waliitudu midina in shay noqotay oo ayuhanaas xarfunida ka maqan laysku cadfi maayo de hadday labadii jumlo laba baab kala galaan labadan jumle kale maxaa la yskugu cadfay inii wulliitu calaykum iyo walastu bikhayrikum waxay isla yihiin maxay horta kow khabarna way isla yihiin alishraak fi lxukmina waa loo jeedaa alishraak fi lxukmina waa loo jeedaa oo wulliitu waa khabarkii inna walastuna way ku cadfan tahay markaa wa qaala abu ayib abu ayib ninkii la odhan jiray baa yidhi ina nuyuuba zamani tacrifunii ana aladii daala cajmuhaa cuudii waan jabayaa wuxuu idhi ina nuyuuba zamaan waktiga miciyihiisu tacrifuni aniga way yaqaaniin miciyaha waktigu aniga way iyaqaaniin buu yidhi wax shakiyana male arrinkaasi buu yidhi ina nuyuuba zamaani tacrifunii waktiga miciyihiisaa iyaqaana ana anigu alladii kii baan ahay daala uu dheeraaday ajmuha qaniinkeegu cuudii laantaydii ay qaniintay ay xilligu uu qaniinay waxaa la samayn jiray marka la doonayo geedka in la ogaado adeegiisa iyo inuu geed jilicsan yahay laanta marka lasoo jaro carabtu carabkay ku eegi jireen way qaniini jireen ilka ay ku eegi jireenay ku qadarin jireen eliga markay ku eegaane laantaa la qaniino hadday laantu laan jilicsan tahay markaaba ilkaha gelayo way de way jilcaysaa haday adag tahayna wallahi waa geed adag bay odhan jireen kay waranka ka goosanayaan iyo kay leebka ka goosanayaan iyo waxaasoo dhan waa la yska qaniini jiray laamaha geedkiisayna jilicdisan baa la tijaabinaya kolka hadduu geedkaasi geed adag yahay waran iyo leebba waa laga goosan jiray wuxuu yidhi kolka aniga cimciyaha waktigu wa iyaqaaniino dee waktiga laftiisu dadka u qaniinaa buu ku markaa dadka wuu qaniinaa kolkaa nin kasta wuu qaniinayaayo nin kasta adaygiisu intuu yahay ayaa la eegayaa aniga laantayda micihiibaa ku daalay waktiga buu leeyahay aniga isaga laan iska dhigaya maogtahay ina nuyuuba zamaani waktiga miciyihiisu tacrifunii way i garanayaan buu yidhi ana anigu alladii kiibaanahay baan taala uu dheeraaday cajmuhaa qaniinyadeedu cuudii laantayda uu qaniinayay haddaba labada jumlo een u baahan waa ina nuyuuba zamaani tacrifunii iyo ana aladii taala cajmuhaa cuudii labada jumlo maxaa la iskugu cadfi waaye waxaa la iskugu cadfi waaye shibhu kamaalilitisaal baa ka dhexeeya shibhu kamaalilitisaal ayaa labada jumlo ka dhexeeya waayo jumlada hore waa su-aal oo kalea laga fahmayaa su-aashii laga fahmayay bay tan dambana jawaab u tahay laa wakufita sharaha maya ilaahay ha kaaga filaada sharkeygii tujiibu bidalika waxaa loogu jawaabaa man qaal ninka kugu yidhaahdo adahabat ilxuma can ilmariid ma ka tagtay xumadee ninkii xanuunsanayey maxaad odhan laa wakufiita sharahaa kamayn tegin weli ilaahay sharkeega ha kaa ilaaliye labadan jumlo waa laysku cadfay sababta layskugu cadfay ma la garanaya culimo khabar iyo insha ay ku kala duwan yihiin wuu jiraaye tarkulcadafka ayaa ku moodsiinaya bikhilaafi lmaqsuud sidii loo qasadsanaa si aan ahayn habaar buu ku moodsiinaya wa qaala tacaala alle ayaa aayad kale ku yidhi subxaanahu wa tacaala aayad kale ayuu ilaahay ku leeyahay amadakum ilaahay baa idin siyaadiyey bimaa taclamuun waxaad og tihiin buu alla idiin siyaadiyey war ilaahay muuna ku siin waxaad og tahay ya waxaad og tahay buu ilaahay ku siiyey adaa laguu daynayaa inaad adigu tiriso wain tacudduu nicmat allah laa tuxsuuha ilaahay nimadeeda haddaad tiri nimadiisa haddaad tiri istidhaa ilaahay nicmadiisa haddaad tiri istidhaa miyaa tirin karaysaa ma tirin karaysid amadakum ilaahay baa idin siyaadiyey bimaa taclamuun waxa aad garanaysiin buu ilaahay idin siyaadiyey amadakum wuxuu alla idin kordhiyey biancaamin xoolo iyo wa baniin innamo iyo wa jannaatin beero iyo wa cuyuunin ilo durduro intaasoo dhan baa laydin siiyey baa layidhi haddaba labada jumlo maxaa layskugu cadfi waayey amadakum bima taclamuun waa jumlada hore amadakum biancaamin tan dambe maxaa loogu cadfi waayey jumladan dambe iyo jumlada hore maxay isku xisaaban yihiin bay kula tahay bal isku eg waa amadakum bima taclamuun waa wax kaste ood og tahay buu ilaahay ku siiyey caafimaadkii hadday tahay qaabkan ilaahay kuu abuuray iyo abuurkaagan hadday tahay diintii ilaahay uu ku siiyey hadday tahay waxyaabihii oo dhan kolkaa labadan jumlo markaad qiimayso bedel bay isku yihiindhe oo jumlada dambe ayaa bedel ah jumlada horena waa kii wax laga bedelayey bedelkani waa bedelulbacdi ilinamadakum biancaamin wabaniin wajanaatin wacuyuun waa in yaroo nimcadii ilaahay ka mida waa bedelulbacdi markaa qaybo badanoo ta hore ku jira ayaan tan dambe ku jirin laysku cadfi maayo kol hadduu meesha bedel soo galo wa qaala abulcataahiya wuxuu ihi ninkii abulcataahiya la odhan jiray qad yudriku raaqidu lhaadi biraqdatihi waqad yakhiibu akhu rawxaati wadulaji qad yudriku raaqid lhaati biraaqdatihi waqad yakiibu waqad yakiibu aku rawxaati wadulaji saasuu soo dhigay qad yudriku raaqid lhaadi biraaqdatihi waqad yakiibu aku rawxaati wadulaji qad yudriku waxaa gaadhi karaa ama heli karaa alraaqidu kii hurday alhaadii ee iska deganaa ayaa biriqdatihi deganaansha hurdadiisii wax ku heli kara adoo iska hurda ilaahay risqigu kusoo gelin karaya haddaba ad hurdaaba ilaahay baa laakiin risqi haddana kusoo gelinaya subxaanahu watacaala waqad yakribu waxaa hoogaya oo shilin waayaya akhru rawxaati kii caraabaha badnaa wadulaji iyo kii guuraha badnaa waxaa laga yaabaa dalkaagana inaad ku dheragto dadkaa dibadda u yaacaya ee khataraha maraya kii badbaada dee lama oga ilayn inay badbaadayaani kii badbaadaana inuu halkaa ku gaajoodo oo balaayo uu ka soo qaado ayaa dhici karta waa xaqiiq kolkaa qofku wuxuu ilaahay u qadaray marnaba kama dhuuman karo aayaddan qur'aankaa ah buu beri wadaad yidhi balan eego fa warabbi samaa'i waalardi inahu laxaqun milama anakum tantiquun war amaa seexo amaa soo jeedo ilaahay wuxuu kuu qadaray waad heli miyaadaan helaynin shaygu ilahay ku qadaray ama xalaal buu kugu soo geli ama xaaraan waar adigu si wanaagsan u dalbo ilahay shayguu kuu qadaray kolley waa ka ku soo galee dariiq xalaala ku dalbo dee insaanku isagaa midna xalaal ka dhigta markaa ilan horaa loogu qadaray wuxuu cunaye midna isagaa xalaasha dooranaya dariiqa xalaasha inuu kusoo galo midna isagaa dooranaya dariiqa xaaraanta inuu kusoo galo fa wa rabbi sama samada rabbigeegaan ku dhaartaye buu ilaahay yihi innahu la xaqun milama anakum tantiquun risqigaa kamid a ayaddu ka hadlayso waa shay xaq ah oo sugan sida hadalkiinoo kale hadalkaagan isago ayrun iskagama hadhadashid war risqigaagu waa sida hadalka laguu siiye risqiga iyo hadalka waa isku midun sow kelmada waryaa amarkaad leeda waryaaun ma tidhaahdid ilaahay baa ku siiyey de xagga allah ila waryaadan ila waa lagaa qaban karaaye war sidan waryaada ilaahay uu inoo siinayo uu inoo hadalkan aynu cid kasta ula hadlayno ayuu risqigeenniina ilaahay inooga dhigay subxaanahu wa tacaala wuxuu idhi wadaad baa maalin yidhi waa niyow bal maanta aan eego hadda waan dadba waan ka dhuumanay horta maanta waan dadba waan ka dhuumanaya bal maanta waxaan ii qadarna aan ogaada buu yidhi inaan helo wuu baxay meeluu qod joogaba maanta tegi maayo miyi baabaan u baxayaa bui miyi buu tegey miyiga banaankii o dhan buu iska ilaaliyo buur buu koray sida kuwan sheekoo kalea ah. buurtiibuu godweyyin ku arkay wuxuu yihi welibana godkaasaan gelayaa bu godkiibuu galay bartii isagiiyo godkii ku dhuumanaya ma risqiga ilaahay muu ka dhuuman karaa ilahay wuxuu u arsaaqeebta muu ka dhuuman karaa roobab baa yimid hawadii baa isa soo qabqabsatay cerkii baa soo buuxsamay roobab waaweyn baa yimid safar buurta hoos marayay oo laakiin yaqaanay godka cunto bisilna sitaa ayaa idhi war roobkaa ka badbaadi mayna haddaynaan godkii ku baydhin walaa godkii inagu baydhsiiya bay yidhahdeen say u soo socdeen bay godkii yimaadeen laba qof baa jiifa way dhirdirbaaxeen waryaha waryaha yidhahdeen wuu aamusay waa intaasay wax xunku yidhahdiin buu yihi juuq maha u odhanin aamusay markuu aamusay bay qabteen oo araynu afka ugu gurna bay yidhahdeen oo afkiibuu isku dhejiyey qasab ku kala aynu ku kala qabanna bay yidhahdeen oo kioo lala rafaadsan yahay buu qoslay oo wuxu yihi horyadeen keena keena intaa er ilahay baa buu yidhi risqi ilaahay siiye keena buu yidhi ma qabee waar iska jooga halkanaan maanta iska joogo bal inta ilaahay kuu qadaray inay godkaaya timaadaan islaha maanta buu ya godkaaya inay intii ilaahay kuu qadaray kuugu timaadeen lagama dhuuman karayo kama baxsan karaysid ilahay risqigu kuu qadaray haddaad is ka dhuumo sheekh kama dhuuman karaysid wax ilaahay kuu qadaray hadaba wuxuu leeyahay qad yudriku waxa haleelaya alraabidu kii hurday alhaadi ee iska deganaa ayaa biraqdatihi hurdadiisii wax ku helaya buu ku leeyahay hurdadii uu iska hurday ayuu wax ku helaya ayuu gaadhayaa markaa dee ujeedooyin badan buu gaadhayaa kolkaa iminka hurdadaasi waa iska kii iska fadhiyey baa looga jeedaa waqad yakiibu waxaa hoogayo ayaan darnaanaya akurawxaat aku rawxaati ka laha ee guuraha kii u saaxiibka ahaa iyo wadulaji guurahaba rawxaad waa caraabaha kii u saaxiibka ahaa wadulajna waa guuraha weeyaan labada jumlo u fiirso haddaba qad yudriku raaqidu lhaadi biraqdatihi waqad yakiibu akhu rawxaati wadulaji labadaa jumlo sidaad arkaysa imika waa la wasliyey oo labadii jumlo waa la isku cadfay waayo waxay isla noqdeen khabariyataan munaasabad way isku leeyihiin wax in la kala saaro codsanayaana meesha kuma jiro wa qaala alghaziy wuxuu yihi yashku naasa isagoo dadka ka cabanaya yasuduuna fi lba'saai min gayri cilati wayamtailuuna almra wannahya fi lkhafdi waa ninkan odayga ah wuxuu leeyahay markaa ysuduuna fi اlba'saai min gayri cilatin wayamtahiruuna alamra wannaahiya fi lkhafdi dadku la yaaban yahay dadku aayadahan ilaahay uu inagula hadlay ee layna leeyahay deeqsiyiin noqda oo masaakiinta caawiya iyo dadka baahan waxaynu maqalnaa marka barwaaqada lagu jiro un baynu maqalnaa ama markaad hantida ka dhareegto hambada umbaynu baynu siinaa masaakiinta saasuu hadalka usoo dhigaya war markay dhibaata ku haysato ee in yarood u baahan tahay aad haysateen adigaba kugu filayn markaa maa deeqsi noqotid ood waxa yar kala qaybisid maxaad marka dherega uun amarka ilaahay iyo nahyiga ilahay ilaahay baa ina amray inaynu wax bixinno ilaahay baa ina amray he inaynu wax bixinno ilaahay baa inaga nahiyey inaynu bakayliin noqono maxaynu hadaba amarka iyo nahyiga u maqallaa markaynu barwaaqada ku jirno marka dhibaatadu iyo abaaruhu jiraan maynu amarka iyo nahyiga qaadana buu ku leeyahay yasuduuna way jeedsanayaan filba'saa'i abaarta iyo dhibaatadu markay jirto min gayri cillatin xanuun la'aantii cillad la'aanteed wayamtailuuna way qaadanayaan amarka almra amarka iyo wanahya nahyigaba fil lkhafdi marka barwaaqo lagu jiro markaana way qaadanayaan yasuduun iyo yamtailuun ka waran labadaa jumlo waa laysku cadfay dee khabar bay ku midoobeenoo khabar bay isla noqdeen wax keena in la kala fasliyaana meesha ma yaallo oo waxaa odhanaya ha la kala fasliyaana meesha ma jiro wa qaala abulcalaa ninkii abulcala la odhan jirayna wuxuu yidhi abulcalaa almacari weyi laa yujibanka m laa yucjibanka iqbaalun yuri yuriika sanan ina alkhumuuda lacamri gaayat darami laa yucjibanaka iqbaalun yuriika sanan ina alkhumuuda lacamri gaayat darami wuxuu doonayaa inuu yidhaahdo laa yuqbilanna walaa yucjibannaka waryuuna kaa yaabinin iqbaalun qofku soo qaabilay oo yuriika kutusaya sanan iftiin qofku iqbaalka iftiinka kutusaya iyo dhoola cadaynta hala yaabin buu ku leeyahy yuuna waxba kaa yaabinin ina alkhumuuda buu yidhi khumuudka iyo da iyo baktigu lacamri waaban dhaartaye gaayatu darami waa ololku halku ku gebagabooda waa bakti uun kelmadda lacamriya horaynu usoo marnay haddii qasam laga dhigo inaan kelmad la isticmaalaya ayna ahayn laa yucjibanaka yuuna kaa yaabinin iqbaalun soo qaabilid yuriika sanan iftiin ku tusaysaa war dhalaalka shaygu markuu kusoo qaabilo dhalaalkiisa hala yaabin noocuu dooni ha ahaado adduunyadu hadday soo qaabisho dhalaalkeyga hala yaabin shay kastoo kugu cusub hala yaabin buu ku leeyay waayo dabkuba markiisa hore dee olol weeyaan gebagabadiisuna muxuu noqdaa dambas buu noqdaa ina alkhumuuda lacamri gaayatu darami khumuud waa baktiga dabku inuu baktiyaa waa gaayatu daram ololkii gaayihiisii uu ku gebagaboodayba waa inuu dabkaasi baktiyaa wax kastoo dhalaalayaaba waasa haddaba labadan jumlo ka warrama maxaa la iskugu cadfi waaye laa yucjibanaka iqbaalu yuriika sanan ina alkhumuuda lacamri gaayatu darami maxaa labada jumlo la iskugu cadfi waaye shibhu kamaal ilitisaal baa ka dhexeeya labaduba waa khabar afwan laa yucjibanaka ha waxa wey waa khabar iyo inshay horta isku khilaafeen lakin shibu kamaalilitisaal baynu odhanayna jumlada hore ayaa su laga fahmayaa su laga fahmayey bay tan dambe jawaabu tahay markaa yaquulu wuxuu odhanayaa ninkii odayga ahaa markaa iminka keenani kamaal alinqiaac buu ku macneeyey kamaal alinqiaac buu ku macneeyey soo saa kamaal alinqiaac buu ku macneeyey okay amaal alinqiaac wuxuu eegayaa un laa yucjibanakadu inay insha tahay in alkhumuudana inay khabar tahay dhinaca unbuu ka eegaya laakin su-aal iyo jawaabna waad ohan kartaa shibu amaal linqiaac waad ohan kartaa yul yaquuluun waxay leeyihiin yaquuluuna in axmil adayma cindahum acuudu birabbi an yudaama nadiiri yaquuluuna waxay leeyihiin inii anigu axmilu dayma dulmiga waan u adkaystaa ama waan xambaaraa cindahum agtooda acuudu waxaan magangelayaa birabbii rabbigay ayaan magangeli an yudaama in la dulmiyo nadiirika anigoo kale ah yaquuluuna inii axmilu dayma cindahum acuudu birabbi an yudaama nadiirii yaquuluuna waxay leeyihiin nimankii innii anigu axmilu waan qaadaa adayma dulmiga waan qaadaayo waan u adkaystaa cindahum iyaga agtooda ayaan dulmiga qaadaa acuudu waxaan magan gelayaa birabbi rabbigay ayaan magan gelayaa an yudaama in la dulmiyo nadiirii ka anigoo kale ah ilaahay waxaan ka magan gelayaa buu yidhi ka anigoo kalea ah in la dulmiyo labada jumlo maxaa la cadfi waayey yaquuluuna iyo acuudu labadaa jumlo ee midina yaquuluuna tahay midina ay acuudu tahay maxaa layskugu cadfi waaye ilan fasli baa meeshii dhacay waa shibu kamaalilitisaal baa ka dhexeeya shibu kamaalilitisaaloo jumlada dambe ayaa ayaa kolkaa jawaab uga ah su-aalta hore laga fahmayo su-aalta hore laga fahmay ayay kolkaa u jawaabaysaa yaquuluuna waxay leeyihiin inii anigu axmilu waxaan xambaaraa adayma dulmiga ayaan xambaaraa cindahum iyaga agtooda iyaga agtooda dulmiga waan u adkaystaa acuudu waxaan magangelayaa birabbii rabbigay an yudaama in la dulmiyo nadiiri ani iyo ka ila midkaaba kolkaa su-aasha ku jirtaa waxa weeyaan wahal maa yaquuluuna saxiix waxa ay ku qowleen sax ma yahay markaasuu ugu jawaabayaa acuudu birabbi an yudaama nadiiri ilaahay baan ka magan galay in aniga lay dulmiyo eeg nadiiri ka ila midkaa in la dulmiyo weeyaano kinaayadaa loo yaqaanaa kayla midkaa ma aha macnuhu war aniyo kayla aba macnuhu kayla midkaa laakiin meesha kugu qoran laakiin balaaqa ahaan waa inaad aniga iyo kayla aba tidhaa waa sii balaabeeyey ka aniga ishabaha in la dulmiyo ilaahay baan uga magan galay buuli sababta isagaa aan loo dulmiyey inay ugu ducaynayaan waa shabaha wey shabahay wey kol haddii kii la shabahay kii ku shabahay in la dulmiyo adiiday kii la shabahayna ma u ogolaanaysaa ma u ogolaanaysaa kii la shabahayna waa maya wa qaala tacaala alle ayaa yidhi yasuumuuna waxay dhadhansiinayaan suu'a alcadaabi cadaabka ugu xun bay dhadhansiinayaan yudabbixuuna waxay gowrgowracayaan abnaaa abna yasuumuunakum ba ha yasuumuunakum waxay idin dhadhansiinayaan suu'a alcadaab cadaabka ugu xun bay idin dhadhansiinayaan yudabbixuuna waxay gowrgowracayaan ha odhanin kolkaa eeg yudabbixuuna ma arkaysaa yudabixuuna ma odhanaysid waxay gowracayaan yudabixuuna waxay gowr gowracayaan abna'akum inamadiinay gowr gowracayaan way gowracayaan quraha odhanin xaaji kelmadda yasuumuunakum culimo badani waxay ku macneeyaan yudiiquunakum bay ku macneeyaan yaxmiluunakumna waad odhan kartaa laakiin yudiiquunakum baa kollay aniga agtayda aqraba yasuumuunakum waxay idin dhedhansiinayaan suua alcadaab cadaabka kii ugu xumaa ayay idin dhedhansiinayaan buu alla yidhi yudabixuuna waxay gowr gowracayaan abna'akum inamadiinii dabaxa markay shidantah waa lagu celceliyaa macnaha wa kallama allaahuma waxaa tidhaha ilahay baa la hadlay muusa mise wa kallama allahu ilahay baa la hadhadlay baa tidhaa xaaji midkaa tidhaa wa kallama allahu muusa ilahay baa muuse la hadlay mise ilahay baa muuse la hadhadlay ilahay baa muuse la hadhadlay tadciifku wuxuu keenaa maadada shidani takraar bay keenta ama takfiir takfiirkaasaa laakiin saddex dhinac loo kala qaadaa carabiga marka la joogo haddaba maxaa layskugu cadfi waaye yasuumuunakum iyo yudabixuunakum ilan khabarnimadiina way ka midaysan yihiin bo khabarna way isla maxaa labadan jumlo layskugu cadfi waaye war kamaalul itisaal baa ka dhaxeeyo ta dambe ayaa bedel u ata ah hore cadaabkii ay siinayeen ayaa in yaroo kamida lasoo qaato inamadooda inay gawracaana inama gawrucu waxoogaa yaroo cadaaba buu ahaa sida dameeraday u raran jireene sida dameerada mayna dadka u raran jirin khatar bay ahaayeen qoladaasi wamaa yandiqu kama ma hadlo nebi maxamed can ilhawaa hawadiisa kuma hadlo in huwa maaha hadalkiisu ilaa waxyun waxyi yuuxaa loo waxyooday mooye wax kale wamaa yantiqu can ilhawaa nebigu ma hadlo oo hawadiisa iyo siduu jeclaysto uma hadlo hadalkiisu waa maxay markaa in huwa ilaa waxyun yuuxaa nebi maxamed hadalkiisu waxyi buu ahaa waa waxyi ilaahay uu u waxyooday haddaba maxaa la yskugu cadfi waayey wamaa yantiqu can ilhawaa iyo in huwa ilaa waxyun yuuxaa labadan jumlo maxaa la yskugu sababta la iskugu cadfi waayey labada jumle waxa weeye kamaalul itisaal baa ka dhaxeeyo ta dambe ayaa bayaaminaysa ta hore marka la yidhaha wamaa yantiqu cani ilhawaa hawadiisa kama hadlo oo shay hawadiisa a nebigu kama hadlo markaad tidhaa talo maxaa looga jeedaa waxaa looga jeedaa markaa hadalkiisuba waa waxyi aayaddan dambaa sii fasirtay in huwa ilaa waxyun yuuxa huwadaasi nudqigiisa oo hadalkiisay ku dhacaysa hadalkiisu waxaan waxyi ahayn waxyi loo waxyooday waxaan ahayn ma aha baa la leeyahay insha allahu tacala halkaa waxaa inoogu gebagabooday cashirkeennii maanta waa in sha allahu tacaala inoo keena dambe biidn illahi